Thank you. kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalnimo arbacaa taariikhdu waxay ku beegantahay tahay saddex bisha disembar sannadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona soomaaliya oo lagu wado in maanta laga cafiyo deymaha balaayiinta doolara ee lagu leeyahay dowladda soomaaliya oo heshiis dhanka amniga ah la gashay howlgalka qaramada midoobey iyo kan admis muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xayirnaa xadka kala qaybiya waddamada bowland iyo belarus oo la sii daayey qodobada kale aad barnaamij ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona maraykanka oo u niyad xumeeyey israa'iil golaha guud ee qaramada midoobe oo u codeeyey xabajoojinka dhaqanka shaqaza iyo tobannaan carruur ah oo ku dhaawacmay weerar lagu qaaday cisbitaal ku yaala waddanka yukrain qodobadaas wixii kale nugu soo kor ruxminaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogala ku dhegeysan doontaan cabdulaahi maxamed cali ee soo saar halkan idinkala socodsiinaya salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal Eh. weligaa dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab war kale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay heshiis dhanka amniga ah khuseeyo ay la gashay howlgalka qaramada midoobey iyo kan admis ee gudaha soomaaliya ka howlgala wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka waxa uu ku yiri maanta waxaan magaalada new york ee wadanka mareykanka ku kala seexanay heshiis saddex geesood ah oo ay ku heshiiyeen ansos atmis iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya kaas oo loogu talagalay taageerada saadka qeybta ka ah ciidamada amniga ee soomaaliya sidoo kale ama dhanka kale madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york waxa uu ku dahfuray oo ku gudoomiyey shirka amniga soomaaliya oo lagu muujiyey muhiimadda ay gobolku ay u leedahay dowladnimada iyo sidoo kale amniga soomaaliya shirkan oo ay soomaaliya soo qaban qaabisay ayaa waxaa kasoo qeyb galay lix labaatan dal oo qeyb ay ka yihiin qaramada midoobay jaamacadda carabta midooda yurub iyo sidoo kale midooda afrika waxaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey shirkaasi uu sheegay in dowladiisu ay wado qorshaha dib u dhiska ciidamada xoreynta deegaanada ku jira gacanta al-shabaab muhiimada iskaashiga amniga ee heer qaaradeed iyo heer caalami bixitaanka ciidamada admis iyo sidoo kale xasilinta siyaasadeed ee soomaaliya waxa uu sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in dhimista tirada ciidamada admis ee soomaaliya oo haatan socoto in ay cadeynay u tahay horumarka laga sameeyey xaqiijinta soomaaliya xasiloon oo leh hay-ado amni oo si buuxda ula wareega mas-uuliyadda sugidda amniga dalka madaxweynaha ayaa dhanka kale uga mahadceliyay dalalka ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee taageeray cunaqabateyntii dhowaantan laga qaaday waa cunaqabateynta hubka ee soomaaliya saarneed muddo gaaraysa soddon iyo laba sano taas oo ay dhowaantan golaha ammaanka qaramada midoobey ay qaadeen waxaana uu sheegay in uu wadamadii taageeray soomaaliya dhammaantood uga mahadcelinayo waqti xadarkan ay kala shaqeynayaan cafinta ama sida soomaaliya looga cafin lahaa deynta balaayiinta doolara ee gaarayso ee lagu wado in qudheeda maanta la cafiyo khudbad madaxweynaha uu ka jeediyey kulankaasi oo turjumanna waxuu madaxweynaha ku yidhi madaxda sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaan aad ugu mahadcelinayaa celinayaa bahwadaagteenna maanta nagula soo biiray shirkan wakhtigiisa yimid ee looga hadlayo amniga soomaaliya oo maanta ka dhacaya xarunta qaramada midoobay ee new york aniga oo matalaya dowladda federaalk soomaaliya waxaan rajaynayaa in shirkani uu soo bandhigi doono aragtideenna ku aadan horumarinta waaxdeenna amniga iyo dhabbaha ay soomaaliya si buuxda ugula wareegi karto mas-uuliyadda amnigeeda shirka ayaa si dhow u daba socda guulo waaweyn oo ay soomaaliya dhowaan xaqiijisay oo ay ugu horrayso qaadistii dhoweed ee xayiraadda hubka gaarista barnaamijka deencafinta kubiirista bulshada bariga afrika iyo bilaabidda socodka dib u eegista dastuurka oo lagu lafagurayo heshiisyo siyaasadeed oo qaran guulahan ayaa caddayn u ah sida soomaaliya ay uga go'an tahay dib u habeen iyo dadaalada dib u dhiska dowladnimada ee soo socday in ka badan toban sano ayna isku soo bedeleen saddex nidaam dowladeed tani waxa ay ka dhigan tahay ka go'naanshaheenna qaran ee adag ee si ambaqaadidda dadaalada iyo oofinta ballamaha aan dadkeenna la galnay dowlad dhiska dalka soo kabanaya dagaallo sokeeya sida soomaaliya oo kale ma ahan mid toosan oo aan taraanturo lahayn sidaasi owgeed waxaan tobankii sano ee lasoo dhaafay wax ka barannay caqabadaha dowlad dhisidda waxaana garowsannahay in gaarista nabad waarta iyo amni buuxa ay ku xiran tahay wax ka qabashada siyaasadda iyo dib u heshiisiinta bulshada heerarkeeda kala gedisan aniga oo maanka ku haya hadafkan waxaan isku keenay madaxda siyaasadda soomaaliya ee qaybta ka ah golaha wadatashiga qaranka waxaan qalinka ku duugnay heshiisyo siyaasadeed oo aad loo dhowreeyey oo taabanaya awood qaybsiga nidaamka federaalka hannaanka garsoorka qaabdhismeedka amniga qaranka iyo hannaan doorasho oo nagu hoggaamin kara doorasho qof iyo cod ah heshiisyadan siyaasadeed ee masiiriga ah ayaa haatan sugaya ka baaraandegis baarlamaan hortiisa ah ka hor inta aan la sharciyeyn ahmiyadaha horumaradan waa laba jibbaar ugu horrayn waxa ay xoojinayaan nidaamka federaalka ee lagu qeexay dastuurka soomaaliya tan labaad waxa ay rasmiyeynaysaa hannaanka doorashada iyada oo laga guurayo nidaam doorasho oo koox gaar ah gacanta ugu jira loona guurayo mid saamaxaya in dadka soomaaliyeed ay si toosa ah u doortaan wakiiladooda tani waa habka keli ah ee lagu xoojin karo dimuquraadiyadda laguna gaari karo dowlad soomaaliyeed oo loo dhan yahay mudanayaal iyo marwooyin hayaankan ma ahan mid aan caqabado lahayn iyada oo weliba la eegayo caqabadaha badan ee ay soomaaliya wajahayso oo ay ku jiraan argagicisada gacanka hadalka leh colaado saboolnimo iyo abaaro ay weheliyaan fatahadaha ka dhashay roobabka elino soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka aadka ugu nugul waxyeelada ka dhalatay isbeddelka cimilada inkasta ay haddana ka mid tahay dalalka ugu saamaynta yar ee qiica hawada loo sii daayo dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada waxaa kaga sii daran amni xumada sii socota taasi oo wiiqaysa horumarinta kaabayaasha sida aadka ah loogu baahan yahay iyo nolosha dadka sidaasi awgeed isbeddelka cimilada iyo argagixisadu waa laba arrimood oo caalami ah balse soomaaliya ahaan culaysyada ka dhashay labadan caqabadood ayaan u wajahaynaa si xaddhaaf ah iyada oo mas-uuliyaddii caalamka ka saarnayd la tacaalidda arrintani ay gaabis tahay dadka soomaaliyeed waxa ay u dulqaateen dhibaatooyin waaweyn saas oo ay tahayna waxa ay muujiyeen adkaysi mudan in la xuso iyo ka go'naasho adkaysigan ayaana ah mid ay soo muujiyeen sanooyinkii u dambeeyey mudanayaal iyo marwooyin sannadkii lasoo dhaafay soomaaliya waxaa ka dhacay isbeddel weyn oo dhanka ammaanka ah iyada oo bulshada soomaaliyeed iyo ciidamada xoogga dalka oo si aan horey loo arag isku kaadsaday ay al-shabaab ka xoreeyeen dhul badan oo dhaca bartamaha dalka tani ma noqoteen suurtagal la-aanta taageerada admis iyo la howlgalayaasha kale ee caalamiga ah sida lagu yaqaana dagaal oo dhan waxaa jira caqabado iyo dibudhac mana ahan arrin ka reeban soomaaliya oo la dagaalamaysa cadow qalafsan oo aan damiir lahayn waxaana galnay dagaal saddex jiha leh dhinaca maaliyadda waxaan xoojinay ka hortagga lacagaha la dhaqo iyo maalgelinta argagixisada taasi oo keentay in la xayiro boqolaal akoonno ah oo al-shabaab ku lahaayeen bangiyada dagaalka fikirka waxaan sidoo kale abaabulnay bulshooyinka deegaanka ee soomaaliya oo dhan kuwaasi oo si cad u diiday al-shabaab waxaynu isku keennay culimaa udiinka kuwaasi oo iyaguna ugu dambayn cambaareeyey fikirka iyo dhaqanka guracan ee khawaarijta oo ay ku tilmaameen mid ka baxsan diinta islaamka dowladda federaalk soomaaliya hadda waxa ay mudnaan gaara siinaysaa xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo shacabkii ku hoos noolaa deegaanada laga xoreeyay qawaarijta sidaasi awgeed waxaan hadda fulinaynaa in ka badan laba boqol oo mashruuc oo ka qayb qaadanaya xasilinta iyada oo diiradda la saarayo wax kaqabashada baahiyaha bini'aadannimo ee degdegga ah iyo fududaynta wada wadahadallada heer deegaan tusaale ahaan magaalo xeebeedka xaradheere oo muddo ka badan toban sano xarun u ahayd al-shabaab gabdho iyo wiilal ayaa hadda dib ugu laabanaya dugsiyada hoose dhexe iyo sare waxaanan go'aansannay inaynu xaqiijinno in ilmi kasta oo soomaaliyeed oo ku nool gobol walba oo dalka ka mid ah uu si siman u helo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada oo ay ku jiraan waxbarashada iyo caafimaadka mudanayaal iyo marwooyin waxaan garowsannahay garab istaagga iyo doorka lama ilaawaan ee saaxiibada soomaaliya gaar ahaana nafuurnimada ay bixiyeen ciidamada admis ciidamadeenna amniga iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed raadinta soomaaliya leh mustaqbal nabdoon oo xasiloon dadaalkiinnu waxa uu ahaa mid lagama maarmaan ah waana ku mahadsantihiin sida aad noogu hurteen wakhtigiinna maalkiinna iyo naftiinna si wada jir ah wax badan ayaan u qabannay waxaan muujinnay in xalalka afrika ay furo u yihiin wax ka qabashada dhibaatooyinka aan wadaagno dhimidda ciidamada admis ee aan maanta aragno waxa ay daliil u tahay horumarka aan samaynay ee wadajirka ah si loo dhiso soomaaliya xasiloon hay-ada amni oo xooggan kana shaqaynaya sidii mas-uuliyadda ay si buuxda amniga ugula wareegi lahaayeen ciidamada admis waxaynu dhammaynay wejigii koowaad ee kala guurka waxaana wejiga labaad dhammaystiri doonaa labada toddobaad ee soo socda waxaan qaadnay tallaabooyin waaweyn oo ku saabsan ajandaha dib u habeynta laamaha amniga ee soomaaliya iyo ansixinta dib u habeynta qorshaha amniga qaranka ee maarsa tani waxa ay dadejin doontaa in guul laga gaaro dib u habeynta iyo xoojinta hay-adaha amniga dalka intaa waxaa dheer dhaqalgelinta awoodsiinta qaabdhismeedka sharciga ee la xiriira amniga taasi oo ka dhigan xoojinta ku dhaqanka sharciga isla xisaabtanka iyo hufnaanta waxaan sidoo kale soo dhoweynaynaa go-aankii taariikhiga ahaa ee golaha ammaanka qaramada midoobay ay cunaqabataynta hubka uga qaadeen soomaaliya tani waa guul u soo hoyatay soomaaliya taasi oo ka dhigan horumar la taaban karo oo ku yimid awooddeenna maamulka hubka iyo rasaasta waxayna sidoo kale noo sahlaysaa inaynu awood u yeelanno in la qalabeeyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyada oo ay ciidamada admi sii yaraanayaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan ogsoonnahay in la joogo wakhtigii ay soomaaliya si buuxda u qaadan lahayd mas-uuliyadda amnigeeda gudaha gaaritaanka ujeeddadani ma ahan oo keliya mid faa'iido u leh soomaaliya laakiin sidoo kale waxa ay gacan ka geysan doontaa nabadda iyo xasiloonnida gobolka iyo tan caalamkaba si tani loo gaaro waxa aynu dejinnay qorshe iyo higsiyo la doonayo in ay gaaraan laamaha amnigu lixda sano ee soo socota waxaan ogsoonnahay heerka dadaalka loo baahan yahay khataraha laga yaabo inay saamayn ku yeelanayaan geeddisocodka dib u habaynta iyo caqabadaha maaliyadeed ee aynu wajahayno si aynu u gaarno yoolalkan islamarkaana waxaa loo baahan yahay inaynu yeelanno ka go'naansho si aynu u gaarno isbeddelka muhiimka ah ee aynu ka rabno laabaheenna amniga maanta waxaan soo bandhigi doonaa wejiga koowaad ee qaabka aynu doonayno inaynu u dhisna ciidankeenna amniga kuwaasi oo le karti isla xisaabtan iyo awood ay ku gutaan waajibaadkooda wejiga koowaad ee qorshahani waxa uu ku bilaabanayaa mudnaanta degdega ah oo ah in la soo saaro ciidamo ku filan tababaran oo qalabaysan si ay u gutaan baahida howlgallada amni sugidda ah iyo xoraynta dalka marxaladda labaad waa mid diiradda saaraysa dhisidda awoodaha iyo joogtaynta guulaha ka jawaabista khataraha imaan kara ka wareejinta mas-uuliyadda amniga ee ciidamada milatariga oo lagu wareejinayo booliiska iyo abuurista nidaamyo adag oo kormeer iyo taageero ugu dambayntii wejiga saddexaad ee qorshahani waa mid la sii wadayo dhisidda iyo ballaarinta awoodda laamaha amniga ee badda iyo hawada iyada oo la eegayo halka ay soomaaliya ku taalla oo ah marin istaraatiijiyadeed iyo in si weyn diiradda loo saaro arrimaha booliiska iyo cadaaladda si kor loogu qaado loona joogteeyo nabadda waxaynu ku baraarugsannahay caqabadaha ka dhalan kara dalabaadyada isku wakhtiga ah ee ciidamadeenna amniga marka aynu ku jirno howlgallo weerar ah oo joogto ah annaga oo qabsanayna dhul ay argagixisadu haysatay iyo buuxinta mas-uuliyadaha ay banneeyeen ciidamada admis mudanayaal iyo marwooyin marxaladan xasaasiga ah oo al-shabaab ay la kulantay cadaadiskii ugu dheeraa iyo guuldarrooyinkii istaraatiijiyadeed waxaynu u baahannahay inaynu hubinno inaan la lumin fursaddan aan kooxda uga sifaynayno soomaaliya ammaanka caasimadeenna ayaa ah mid soo hagaagayay oo noqday goob aad u xasiloon waxaadna meel walba oo aad marayso ku arkaysaa in isu socodka iyo isdhexgalka bulshada uu yahay mid si caadi ah ku socda waxaa wadooyinka magaalada si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga dib u soo guryo noqoshada qurbajoogta dib u dhiska dalka iyo xaqiijinta rajadii iyo himilooyinkii jiilka cusub ee ka soo badbaaday waayihii adkaa ee lasoo maray guulaha aan gaarnay sanadkii lasoo dhaafay waxa ayna bareen in qorsho deggan iyo istaraatiijiyad wax looga qaban karo caqabadaha jira waana inaynu qorshaynaa sida aynu uga adkaan lahayn al-shabaab si taasi loo gaaro waxaa aad muhiim u ah hadda in in ka badan sidii hore in beesha caalamku ay soomaaliya ka taageerto dhisidda awoodaha loo baahan yahay waxaan ogsoonnahay inaynu ku shaqaynayno duruuf dhaqaale oo aad u adag marka la eego culaysyada caqabadaha waaweyn ee hadda jira haddaba marka la eego laamaha amniga soomaaliya oo gelaya marxalad cusub waa in isbeddel lagu sameeyaa hannaanka kaalinta iyo diiradda taageerada caalamiga ah tani waxay awood u siinaysaa soomaaliya inay kaalinteeda ka ciyaarto hilgelinta qorshahan waxaa xiga waa in diiradda la saaro adeegsiga nidaamyada dalka iyo kobcinta awoodaha hay-adaha qaranka waxaan rajaynayaa in shirkani uu bixin doono caddaymo dheeraad ah oo ku saabsan sida saaxiibadeenna caalamiga ahi ay u sii wadi karaan taageerada dowladdeenna si loo dhiso ciidamo ammaan oo hufan wax ku ool ah lala xisaabtami karo sida ku cad baahiyaha mudnaanta leh ee qorshaha horumarinta amniga qaranka dhammaan saaxiibada soomaaliya ee shirkan jooga waa inaan xusuusannaa dadka soomaaliyeed ee u ooman nabadda iyo amniga taageerada istaraatiijiyadeed ee joogtada ah ee ka imaanaysa saaxiibadeenna caalamiga ah iyo go'aanka adag ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ayaa noqon doona qodobka go'aamiya guusha mustaqbalka waa inaynu sii wadnaa diiraddana saarnaa hadafkeenna aan wadaagno oo ah soomaaliya ammaan ah oo barwaaqo ah waa ku mahadsantihiin dareenkiinna waxaana idiin rajaynayaa dhammaantiin wada tashi guul leh taasi waxay ahayd khudbadii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud shalay ka jeediyey shirka amniga soomaaliya ee shalay ka furmay magaalada new york ee xarunta qaramada midoobey waxaana shirkaasi wadamada kasoo qeyb galay qeyb ka ah dalalka mareykanka ingiriiska turkiga qatar imaaraadka sacuudiga shiinaha jabaan hindiya etoobiya jabuuti uganda burundi talyaaniga jarmalka faransiiska sweden netherland finland spain norway midooda carabta midooda afrika iyo sidoo kale midooda yurub waxaana jirta in qorshu uu yahay eh, in maanta soomaaliya laga cafiyo deynta bilaayiinta doolara ee lagu lahaa tan iyo dowladii dhexe ee eh, dalka hadaba shirkan ee eh, magaalada new york ka furmay ujeedooyinka waaweyn ee looga hadlayana ee qeyb ay ka tahay sidii ay soomaaliya amni ay u heli lahayd loogana adkaa lahaa al-shabaab ahmiyadaha uu xambaarsan yahay iyo muhiimada uu sida gaarkaa ah soomaaliya ugu leeyahayba waxaa falanqeynaya oo ka waramaya maxamed xaadir ah, bismillah umaadsantaha adiga dhegeystayaasha rediyo kulmiyana waa salaamaya dabcan dee dowladda soomaaliya ama soo laabashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu xooga saaray ama bilowgiiba uu ku dhawaaqay in dalka soomaaliya xasiloonidooda dib u soo celinayo in xuduudaha soomaaliya uu soo xiri doono in amniga guud iyo midka gaarka ah uu gacan eh, ku qaban doono taasoo bilow fiican bulshada soomaaliyed oo ah waxaana wada ognahay in maaragtay meelo badan oo soomaaliya ka dirsan hadda isbedelo xoog leh oo xagga amniga iyo soo celinta nabadda soomaaliya ka socoto marka madaxweynaha hadalkiisa iyo qorshaha siyaasadeed ee amniga ku saabsan waxaan is waxyaalo badan waa la xaqiijiyey waxyaalo kalena hadda ayay dhexda loogu jiraa marka waana mid fursad u abuureyso dadka soomaaliyeed sajo badanna laga qabo waan aragtiyaas leenahay waa waktigii loo baahnaa ama ugu muhiimsanaa ama ugu badna ee soomaalida ugu baahida ugu qabtay xagga amniga ayaa lagu jira waana rajo fiican aan isleenahay waana dareen dadka soomaaliyeed ee kulli ay maaragtay ka muujinayaan in ay wax walba ay sida ugu wanaagsan ay udhici doonaan hadda howlgalkii socday sida muuqata hakad ayaa ku yimid madaxweynahana waxa uu xubnaha beesha caalamka ama wadamada caalamka ee inta badan ka codsanaya sidii soomaaliya looga caawin lahaa dhanka hubka ciidamada dowladda muddo waxay ka cabanayeen hub la-aan oo ah markaasi in haddii dowladda uu soo gaaro hub aada u tiro badan oo qoryaha waaweyn sida loo yaqaano soo muuqanaysa in deegaanadii wejiga koowaad lagu qabtay deegaano ka badan la qaban karo keliya maahan yani koox yar oo caqabada soomaaliya ee caqabad ku ah nabadeeda in eh, xooga iyo awoodda loo loo raadsanayo waxaad ogtahay labaatanka sana soomaaliya dowladnimada ka jirtay eh, soomaaliya marna ma isticmaalin hub dawlada isticmaali karto waxa la isticmaalaya waxay ahaayeen hubka yaryar oo aan dadka soomaaliya dhan wada heli karaan midaan maanta haddii eh, sida lawada rajeynayo ee dowladda ay gacanta ku dhinto hub dawlada isticmaali karto waxaan aaminsanahay in yani marka koowaad xuduudaha soomaaliya dhan ay soo xiri doonto in cid kastoo waxqabad ku ah nabada soomaaliyana ay si fudud maaragtay eh, gacanta ugu dhigi doonto in xasiloonida iyo amniga soomaaliya ay gacan buuxda ay ku dhigi doonto in meesha laga saari doono cabsida walwalka iyo qalqalka amni daree muddada dheer dalkan iyo dadkan tagaadiyay marka eh, arrinta hadda eh, dalbashada ama raadinta hub casriga ah oo soomaaliya ay hesho waxay qayb weyn ka qaadan doontaa yani xasilinta geeska africa iyo soo celinta nabadii muddada dheer la baadi goobayay waana rajada ah, markale ku celinaya soomaalidu ay aad wada faraxsan yihiin una muujinayaan dareen ku aadan in soomaaliya ay markaan ubaxeyso nidaam nabadgelyo mid horumarineed iyo mid dhaqaale waxa og tahay haddaanan amniga la xaqiijin siyaasad xasiloon iyo mid dhaqaale intaba lama helayo marka si loo gaaro eh, higsiga soomaaliya labada kun eh, soddonka wadan maaragtay ka madax banaan wax kasta oo caqabad ku ah yani noloshooda eh, mustaqbalkooda iyo nabadooda in ay eh, meesha ay ka baxaan waa rajo weyn oo aan wada qabno dad soomaaliyeed qabaan dowladana ay qabto waana midda madaxweynaha hadda uu xooga saarayo eh, bilowgiisina uu qaaday haddana uu ku guda jiro eh, meelo badan iyo waqtiyo badanna maaragtay uu meelo riskiya utegay waana madaxweynihii ugu horreeyey labaatan sano kadib maantay ku dadaalayo in amniga ama yani xasilinta soomaaliya dib loo soo celiyo Eh, madax kala duwan oo dalka soomaaliya way jireen kaalimo badan way soo qaateen laakiin dalka soomaaliya maanta wuxuu ugu baahi badan yahay waa in helaa amni dhamaystiran haddaanan amni la helina soomaaliya hore ma socon karto wax la xaqiijin karo oo saxa ah ma jiraan marka hubka casriga ah ee dawladaha isticmaalaan haddii soomaaliya ay gacanta ku dhigto marka koowaad eh, amniga xuduudaheena aada buu adkaan doonaa midda badda iyo dhulka tan labaad dadka soomaaliyeed muddada dheer colaadaha iyo dagaalada sokeye ku jireen xal baa loo heli doonaa marka saddexaadna kooxdaha caqabada ku ah nabada soomaaliya ayaguna yani sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa loo soo gabagabayn doonaa cunqabataynta dalka laga qaaday al-shabaab saameyn intee lag ay ku yeelanaysaa almost al-shabaab dee awalba dawladda dagaal kula jireen dawladda keliya ma ahana dadka soomaaliyeed dagaal kula jireen waxa ay ka shaqeynayeen wuxuu ahaa inuu dalkan xasilooni iyo nabadgelyo ka heli waxay dalku martigelinayeen dad ajaanib oo wadamadooda dambiye kasoo galay marka ma u arkeeno ama wax weynba uma arkeeno ama maba ahanba ayaga yani in maantay soomaaliya noqoti hob laga qaaday in ayaga maaragtay eh, loogu darnaanayo ama loogu roonaanayo dowladda go-aan bay ka qaadatay oo ah in kooxda fallaagada ah gacan lagu soo dhigo wadankana laga qabto marka culays badan bay ku keeni doontaa oo xagga yani eh, dagaalada ay wadaan iyo rabashka ay dalka soomaaliya ka sameynayaan laakiin waxaan aaminsanahay qorshaha soomaaliya ay u dalbanayso hubka ma aha iyagu waxay ka yihiin yani zero point zero one marka wax weyn oo culays badan ma ku aha dalka maalmaha uguyani soo nagu soo wajahana way iska dhamaan doonaan soomaaliya muddooyinkii dambe waxay la qabsanaysay wadamada caalamka sida in cunuqabateyntii hubka laga qaaday diincafintii ay gabagaba mareyso oo saacado ay ka harsan yihiin in lagu dhawaaqo haddana geeska africa ururadii ka dhisnaa waa ku biiraysaa marka maxaa horumar ah oo laga sameeyey dhanka arrimaha dibadda tan iyo markuu yimid xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda runtii waxyaalaha ku amaanayna waxaa kamida ah marka waad soomaaliya oo noqotay markii ugu horeysay burburka kadib inay qeyb ka noqoto suuqa xorta ee bariga africa oo runtii soomaalida waxyaalo badan ugu dhigneed oo soomaaliya waxay ogtahay dadka ugu badan ee ganacsatada east africa iyo qaarada africa oo dhan maaragtay ku baahsan una baahnaa inay sharciyada ku shaqaystaan helaan hadda waxay awood u yeelan doonaan inay ka faa'iidaystaan yani mashruuca ee kugiirista suuqa xorta ah dhaqaalahoodana wax badan oo horumar uu samayn doono waana guul dowladda soomaaliya maanta ay xaqiijisay guusha labaad waa midda maantay ciidamadeena ay awood u yeelan doonaan inay heli doonaan dabaabaadka Eh, iyo dawadaha ama hubka casriga ah ee dowladaha isticmaalaan eh, rajada soomaaliyana kor u qaaday cunaqabateynta hubkana soomaaliya laga qaaday midda saddexaad oo aan rajeynayno insha allahu tacala niyadana ku wada hayno soomaaliya dhana wada sugayso ah in maaragtay cunaqabad eh, maaragtay dayn cafinta oo soomaaliya markaas awood u yeelan doonto in maaragtay maalgashi xoog badan iyo qarashaad aad fara badan ay heli doonto dalkana laga saamixi doono diinta dhaqaalaha soomaaliyana oo meesha ugu sarreeya gaari doonto marka saddex tiir oo waaweyn ayuu madaxweynaha u xaqiijiyey tiirka afraad oo amniga iyo xasilinta iyo soo celinta nabadda soomaaliyana hadda boqolkiiba olmost sideetan waa la xaqiijiyey ka dhimanna madaxweynaha waxaan is hadda ayuu gacanta ku hayaa oo dagaal ugu jira midaasna waxaan rajeynaa ayadana insha allah inuu gaari doono midda afaraad midda shanaad iyo midda lixaad waxay noqon doontaa wadan qani ah oo barwaaqo ah oo dhaqaha ah isku filan oo ummada soomaaliyeed ay ka bixi doonto gaajada cudurada iyo maaragtay amni darada muddada dheer wadankan la degay soomaaliya waxay cagta saaraysaa runtii wadadii ugu wanaagsan abad taariikhiyan soomaaliya waxay kasoo baxday wado qaxara oo burbura oo baaba oo mugdi ah waxaan hadda cagka saaraynaa wado greena ah oo barwaaqo ah oo cagaar ah soomaaliyana way guuleysatay guushana waxaa ka dhiman waa waxyaalo yar yar oo hadda eh, lagu dadaalayo waxaan rajo badan ka qabnaa marka soomaaliya maanta jeelka dambe oo dhalan doono iyo kan kasii dambeeyo in uu la kowsan doono wadan aada u horumarsan eh, dhaqaalaha adduunkana qayb weyn ugu jira amniga iyo bilicda iyo nadaafada iyo maarata wax kastoo insaan uu ka hormarana qeybta ugu sarreeya ka geli doono waana rajo guuda madaxweynaheena dowlada soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed cid kastoo samaaha soomaaliya jecelna ay maaragtay maanta xooga saarayaan kuna rajawan yihiin insha allahu tacaala ayadana waa la xaqiijin wax kastoo horumara dalkana uu gaari doonaa shacabka soomaaliyeed hadii dowladda ay taageero intaasi la eg wadamada caalamka ee dhanka hubka ay ka hesho iyaga maxaa loogu baahan yahay sidii la ogyahay wejiga koowaad kaalin weyn ayay ka qaateen howlgalka maleeshiyada al-shabaab ah, shacabka soomaaliyeed horta aan ku celinayaa kooxdaaan caqabada ku ah nabadda soomaaliya uma aragno wax weyn oo soomaaliya hadda ay hub iyo dabaabaad iyo gaadiid ay u dalbato maxaa yeelay dadka soomaaliyeed ayaa ku filan eh, waliba dadka reer miyiga ayaa maaragtay aad ah dareemi kartaa in maaragtay adaabadas ay soo xeli karaan Eh, anagu waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan in soomaaliya maanta ay maaragtay ay gaarayso ama ay soo quuleysto heerarkii maaragtay caalamiga ahaa eh, in nabadaha adduunka ay u gudbi doonto xasilinta wadamada africa ee eh, qalaasaha ka dhaca qayb ka qaadi doonto in maaragtay yani ay xuduudaha soomaaliya ay soomaalida ka gudbi doonto waa rajada aan qabno midaas midaan dee ayagu dhabarjab bay ku noqonaysaa mar walbeeto waxaad ogtahay kooxdan falaagada ah yani mar marnaba ma ogolaan karaan in dal soomaaliya layihahdo uu soo xoogeysto in awood military helo in awood dhaqaale u helo marka midas marka laga fiirinayo dee waxaan isleeyahay soomaalidu maanta waxay awood uleeyihin inay kontarooshaan wax kastoo maaragtay agab ciidan ah noocyadiis kala duwan waxayna kaloo awood uleeyihin inay maamulaan isticmaalaan marka midaasi waxay meesha ka saari doontaa cid kasta oo soomaaliya caqabad ku ah nabadeeda maxamed xaadir nuur ayuu kaasi ahaa uu warameeyey waryaheena farxaan maxamed xuseen waxa uuna la falanqeynayay khudbadii uu shalay ka jeediyay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya shirka amniga ee ka furmay magaalada new york iyo sidoo kale horumarada la gaaray ee shirkaasi ee dhanka amniga maadaama diirada lagu saarayo waxyaabaha ay soomaaliya ay usoo kordhin karto weli ogaal ay dhegeysanaysaan oo idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho idinkaga imaanaya markan akhbaaraadka dunidu kuda ugu waaweyn haddii aan eegno golaha guud ee qaramada midoobey ayaa waxa uu meelmariyey qaraar eh, lagu dalbanayo in xabajoojin bini-aadnimo ay uga dhaqan gasho magaalada khaza qaraarkan oo aanan awood badan lahayn sida uu ku hirgelayaan aan la aqoonin ayaa golaha ammaanka qaramada midoobay wadamada ku bahoobay waxaay isku raaceen in waqti xaadirkan loo baahan yahay in gargaar bini-aadinimo laga dhaqanwaa xabajoojin bini-aadinimo laga dhaqangeliyo magaalada khaza si gargaar loo gaarsiiyo dadka falastiiniyiinta ah ee halkaasi ku waxyeelaysan qarkan u saaran in ay macluul ama gaajo ay u geeriyoodaan waxaana jirta in eh, madaxa guud ee hay-adda caafimaadka dunida w h o uu sheegayo in ay amaba uu sare usii qaadayo walaaciisa ku aadan in ciidamada israel ay weli ay beegsanayaan cisbitaalada ku yaala magaalada khaza iyadoona la sheegay in duqeymihii ugu dambeeyey ama weerarkii ugu dambeeyey ay ku qaadeen mid kamid a ah cisbitaalada halkaasi ku yaala ay waxyeele ay kasoo gaartay dad badan oo rayid ah waxaa sidoo kale jira in qaramada midoobay xarunteeda eh, falastiiniyiinta ay sheegayso in magaalada khaza ay tahay mid ka mid a ah meelaha ugu khatarsan waqti xadarkan ee caalamka oo idil marka loo eego dhibaatada ka jirta gaar ahaana midda aysan ka suuroobeynin in gargaar bani-aadinimo lala gaaro dadka boqolaalka iyo kumanaanka ah ee ku godoonsan magaaladaasi madaxweynaha mareykanka jo bidenna waxa uu sheegay in isra ay bilowday in ay lumiso taageeradii ay helaysay kadib eh, duqeymaha aan kala soc ka soo cadka ay ka geysanayso magaalada khaza joe biden oo khudbad jeedinayay waxa uu u muuqday mid eh, kaniyad xujabsan marka la eego sida ay israael ay wax u wado istaraatiijiyad eh, dagaal aanan ku dhisneyn istaraatiijiyad ay israel waxa ay ka wadaa gudaha magaalada khaza iyadoona luminayso taageeradii ay caalamka ay ku haysatay maadaama ay dadka shacabka goobaha ay ku sugan yihiin ayay si aan kala soocad lahayn ay u duqeynayso waxaana jirta in mareykanka isaga qorshihiisu uu ahaa in la galo dagaal caalamka loo tusinayo in markasta israa laga gardaran yahay balse haatan waxaa muuqanayso in israa-el qaab arxandarra ah ay ula dagaalamayso dadka falastiiniinta goobaha ay ku sugan yihiin ay duqeyneyso dadka ilaa haatan geeriyooda waxaa la sheegay in dhanka falastiiniyiinta ay gaarayaan sideed toban kun afar boqol laba toban ruux oo falastiiniyiin ah kuwaas oo ku dhintay duqeymaha iyo weerarka tooska ah ee israel ay ka wado magaalada khaza tan iyo horaantii bishii oktoobar ayaanu kasoo gudubnay waxaana weerarada ka soconaya daafaha magaalada khaza sida magaalada khanyunis oo kale ee koonfurta khaza la sheegaya in jab xoogan ay kala kulmeen ciidamada israel marka loo eego dagaalyahanada iska caabinta falastiiniyiinta oo dhanka dhulka ah uga gacan sareeya kooxda eh, yuhuudda ah waxaana jirta in dhanka duqeymaha oo kaliya ay isra-el ay ku gacan sareyso duqeymahaasina ay ku bartilmaameysaneyso goobaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin dhanka wararka kale hadii aan eegnane magaalada kiyef oo caasimada u ah wadankaasi ukrain waxaa lasoo sheegayaa in tobanaan ruux ay ku dhaawacmeen kadib duqeymo ay ruushku halkaasi ay ka geysteen ugu yaraantii afartan iyo shan ruux ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen kadib markii duqeyn loo geystay isbitaal caruurta oo waa isbitaal loogu talagalay caruurta in lagu dabiibo oo ku yaala magaalada kiyev oo caasimad u ah wadankaasi ukraine waxaana la sheegay in cusbitaalkaas uu ku dhacay gantaal ay soo tuurtay dowladda ruushka waxaana jirta in dadka ku sugan aagaasi ay maqleen daryanka ama dhawaqa madfac aada u xoogan oo ay ruushku ay kusoo tuureen markii ay saacaddu ahayd sagaal saac habeenimo waxaana jirta in eh, marka la eego qalabka difaaca ee ukrain ay haysato ay suuroobi aysan u suurogelin in ay gantaalkaasi ay soo ridaan ama ay ka hortagaan maayarka magaalada kiyev waxa uu sheegay in dadka haatan dhaawacmay ay gaarayaan tiro ahaan amaba ay ku dhow yihiin ilaa iyo afartan iyo shan ruux waxaana weerarkani uu qeyb ka yahay weerarada inka badan ama in ku dhowba muddo laba sano ah oo ay ka wadaan ciidamada ruushka gudaha wadankaasi ukrain gaar ahaana magaalada caasimada ee kiyev halkaasi oo ay kumanaan ruux ay ku dileen malaayiin kalena ay iskaga barakaceen weli barnaamijka ogaal ayaa dhegeysanaysaan markana dhankii xubnaha haddii aan aadna waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada dabcan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhageysataan hadalhayntii u dambeysay ee lagu hadalhaya baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajir idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo anigoo ifraax midkaakiya soo dhawaada saaxiibayaal cabdi cabdirashiid oo dhanka iyo hadalhaynta haddii aan ku horumarnana soomaaliya maanta waxay u noqonaysaa sida la filayo maalin weyn soomaaliya ayaana la filayaa in maanta oo arbaca ah een laga cafiyo dhammaan deymihii lagu lahaa waxay noqonaysaa cabdirashiid oo tallaabo taariikh ah oo soomaaliya een usoo hoyatay una ogolaan doonta inay dib ugu biirto nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah kadib ku dhowaad een soddon sano cabdirashiidow golaha sare ee bangiga adduunka ayaana la filayaa in ay ansixiyaan een qaraarkaasi soomaaliya diinta looga cafinayo Eh, maanta maalin weyn ayay noqon doontaa eh, waxaynu ognahay in horaanta eh, bishii lasoo dhaafay in gebi ahaanba soomaaliya laga qaaday cunuqabateynta hubka saarneed muddo soddon sana ugu dambeyntii maantana waxaynu rajeyn doonaa in soomaaliya laga caafiyo deenta oo lagu leeyahay marka arrintan waxay noqon doontaa arrin weyn waxaynu rajeyn doonaa maanta maalin taariikhdeena noo noqon doonto faa-iidooyin badan ayaa jira markii deenta laga caafiyo oo wadankeena haddii deentan laga caafiyo gebi ahaanba wuxuu noqon doonaa wadan xor ah wax badan ayuu dabcan soo iibsan doonaa aad iyo aad weliba dhanka baraha bulshada marka aad eegtid dadyooga isku dhaafsanaya qoraalada ay iskuga hambalyeynayaan yani ay aada u rajeynayeen in soomaaliya deynta laga cafiyay xitaa qaarkood ay ku kaftamayaan in iyaga qodhooda deyntii laga cafiyey aad iyo aad aad aad marka waa kaa marka wax badan ayaynu rajeyn doonaa dhanka kaletana haddii nu eegnana dhanka ciyaaraha ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta united tartanka jamis liga ayaa ka hartay xalay kooxda kubadda cagta bayr munij ayaa garoonkooda oo trafood ku garaacday marka aad aad loo hadalhaya kulankaasi weyn haddaba united waxaa leeyahay ceeb weyn ayay dhexda ugu jirtaa kadib markii group ay ku jiraan kooxda kubadda cagta galatasaray iyo weliba kooxda kubadda cagta copenhagen in kaalinta ugu dambeysa tartanka james liga ay dabcan ka soo harto munited waxaa leeyahay xil ciyaareedkan shan iyo toban gool ayaa laga dhaliyey keliya lix kulan horyaalka james liga la ciyaaray tan haag shaqadiisii waxaa leeyahay celleer ay kusii dhacaysaa sidoo kale tan waxaa aad iyo aad loo hadalhayaa ee eh, kulanka xiga maadaama ciyaaryahaane muhiima ah kulankan ay ku dhaawacmeen eh, kooxda kubada cagta united sida ciyayaanka loo magacaabo harry maguire eh, sidoo kaleetana ciyaaryahaano kale sida lugshow xataa dhaawac soo gaaray marka waxaa laleeyahay tan haag saddexda kulan soo socda gebi ahaanba haddii uu wax qabsan waayo waa la ciirin doonaa sidoo kaleetana waxyaabaha kaleeta aadka loo hadalhay waxaa kamid ah kooxda kubada cagta madrid iyaguna sanadkan aadaed ay u wacdarenayaan waxaa la aaminsan yahay cagta marangeyska sanadkan inay kamid tahay kooxaha aadka loo saadaalinayo ku guuleysiga tartanka jabines liga ganars iyaduna sidoo kaleeta way usoo gudbeen caawan waxaa la eegayaa kulanka Eh, ama kulamada gruubka loo yaqaano eh, gruubka geerida oo newcastle united iyo weliba koox kubadda cagtay simin wada ciyaari doonaan b iyo e weliba koox kubadda cagta dortmund dortmund iyagu mar hore ay soo gudbeen marka waxay doonayaan kaalintooda kuwaad inay cishtaan marka newcastle iyo ac milan iyo weliba koox kubadda cagta b e midkooda ayaa gebi ahaanba tartanka mm. champions league seegi doona hadalleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynaynahay dhegeystayaal markaan dhankii qormooyinka maanta cabdirashiid oo dhanka iyo qormooyinka haddii aan eegno qormada ugu horraysa dhankayga ha raadin raaxo inta aad ku guda jirto da'da dadaalka waa jumlad aad muhiim u ah oo ay tahay inaad noloshaada ku xukuntid ma jiro wax ka fiican inaad ku dadaasho oo aad u dhabar adeegto inaad si dhab ah meel iskaga soo saarto ilaa naftaada ay kugu faanto ka faa'iidayso da'daada haddii ay yar tahay ama xitaa marka aad weynaato ku dadaal noloshaada raad wanaagsan ka tag sidaasi ayaad ku raaxaysanaysaa raaxa lama odhan karo tan wax walba aad u lumisay darteeda hurdada xaddhaafka ah dad badan ayaa ku waayay tacliin shaqo ixtiraam iyo guurkoodaba jirkaaga inuu daalo waa wax iska caadi ah laakiin naftaada ayaa dareemaysa raaxo sababtoo ah waxa aad samaysay wax kastoo aad awooday qormadani waxaan ka soo xiginay qof baraha bulshada kusoo gasha maymuuna sheekh odowa ugu qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sitan waxaa leeyahay waqti xaadirkan ku noolow wixii ku dhaafay haka murugoon wax soo socdana haka welwelin xooga saar waqtiga aad markaasi joogto kuna raaxayso nolosha hadda ku jirto wixii hore kasoo maray hilmaam waxa wanaagsan wixii hadda aad qabsanayso inaad noloshaada aad uga faa'iidayso ama aad ka faa'iidaysato sidoo kale waxaa leeyahay mahadnaq mahadcelinta waa awood dhanka dareenka taasi oo diirada ku saaraysid waxyaabaha u wanaagsan noloshaada maalin waliba qaado waqti aad ku ogaanaysid waxyaabaha ay tahay inaad ka mahadceliso sidoo kaleeto waxaa leeyahay dadka caawi dadka la caawi waa mid ka mid ah wadooyinka ugu wanaagsan ee lagu helo farxadda marka waxaa wanaagsan in dadka kaa liitaad caawiso sidoo kaleet waxaa leeyahay has hasdhibin waxaa jira waxyaabo badan oo dib dibkuu dhigaya balse marna has hasku dhibin riyooyinkaada aamin naftaada tallaaban qaadaya lagaha qoraha qormadan ayaa sidaa kusoo gabagabay waxaanu kasoo xiganay qobaraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaanna waa inaga intaa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waa cabdirashiid ifraax oo idin leh nabadgelyo dhegeysateen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal wararka ogaal ay markan saacaddu waa kow tobankii aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira soomaaliya ayaa maanta u noqon karta maalin kale oo taariikhi ah iyadoona lagu wado in maanta laga caafiyo deynta soomaaliya lagu leeyahay oo balaayiin dollar gaaraysa waxaana socda dadaaladii ugu dambeeyey oo ay dawladda soomaaliya ugu jirto in soomaaliya looga cafiyey deyntaasi iyadoona la filayo in looga dhawaaqo magaalada new york ee waddanka maraykanka magaaladaasi waxaa shalay ka furmay shir ay dawladda soomaaliya soo qabanqaabisay loogana hadlayo amniga kaas oo in ka badan labaatan iyo lix dal ay ka soo qayb galeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey furitaankii kulankaasi waxa uu sheegay in uu uga mahadcelinayo celinayo waddamadan ka soo qayb galay shirkaasi waxaana uu sheegay in ay horay ugu dadaaleen sidii soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka haatan ay kala shaqaynayaan in soomaaliya laga cafiyo deynta waxaana waddamada shirkani ka soo qayb galay oo gaaraya ilaa iyo lixlabaatan dal sidoo kale ku wehelinayay qaramada midoobay jaamacadda carabta midooda yurub iyo sidoo kale midooda afrika waxaana xasan sheekh maxamuud uu sheegay in dowladdiisa ay waddo dadaaladii ugu dembeeyey oo ay guud ahaan dalka amnigiisa ay kula wareegayso sidoo kalena ay gudaha waddanka ay ugu soo dabaalayso xasilooni siyaasadeed dhanka kale wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook waxa uu ku sheegay in magaalada new york ee heshiis ay kula galeen qaramada midoobey iyo sidoo kale howlgalka atmis ee gudaha soomaaliya ka howlgala qoraalka ayuu ku yidhi maanta waxaa magaalada new york ee dalka maraykanka kula seexanay heshiis saddex geesood ah oo ay ku heshiiyeen ansos atmis iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya kaas oo uu sheegay ama heshiiskaas uu ku sheegay in loogu talagalay taageerada saadka qaybka ka mid ah ciidamada amniga ee soomaaliya waxaana jirta in shirkani loo arko inuu yahay kii ugu muhiimsanaa oo ay dowladda xasan sheekh maxamuud ay ku soo gelayso ama ay ku qabanayso meel ka baxsan waddanka muwaadiniin soomaaliyeed ayaa waxaa la soo warinayaa in laga sii daayey xabsi ay uga jireen waddanka belarus iyagoona laga qabtay xadka uu waddankaasi uula wadaago kan waxaana markii hore ay ka soo galeen dhanka ruushka iyagoona ujeedkoodu ahaa inay u sii tallaabaan dhanka waddamada yurub safiirka dowladda soomaaliya ee midooda yurub oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dhallinyaradan oo ka badan labaatan sidoo kalena saddex ka mid ah Eh, ay horay u geeriyoodeen waxaana uu sheegay inta haatan la sii daayey in ay yihiin tiro ay muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay ku dadaalayeen inay xoriyadooda ay dib ay u helaan waddankoodana dib loogu soo celiyo waxaana muwaadiniintan qaarkood ay yihiin kuwo u geeriyooday dhibaato xooggan ay kala kulmeen waddanka belruus kadib markii u waayeen qabowga daran ee halkaasi ka jira kahor sii horreysay mar aan la hadalnay jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankaasi belarusna waxay inoo xaqiijiyeen in qaar ka mid ah dadkaasi ee musaafiriinta ama tahriibka ahaa yurub ay xubnahooda qaar ka mid ah ay ku waayeen sida lugaha iyo gacmaha oo kale oo qabow darani uu ka saameeyey kadibna laga jaray balse haatan dawladda soomaaliya waxay sheegaysaa inay ku guulaystay in inta badan dhallinyaradaasi la sii daayo dowladda maraykanka ayaa waxay u niyad xumaysay israa'il iyadoona sheegaysa in ay sii luminayso taageeradii ay caalamka ay ku lahayd madaxweynaha mareykanka jo baiden ayaa waxa uu sheegay in ay sii yaraanayso taageerada israa'il kadib duqeymaha aan kala socodka lahayn oo ay u geysanayaan dadka shacabka ah mareykanka waa taageeraha ugu weyn ee israa'il sidoo kalena waddamada kale ku cadaadiyay inay taageeraan haddana jo baiden waxaa u muuqdaa mid wejigabax kala kulmay taageerada indhala-aanta ay uu siinayo israa'il haatan u muuqato mid eh, sii dhimanayso taageeradii ay ku lahayd caalamka gaar ahaanna waddamada galbeedka oo ay ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo israa'il looga soo horjeedo iyo weliba dowladaha taageera waxaana sidoo kale jirta in israa'il gudaheeda aysan isku waafaqsaneen dagaalka ka soconaya magaalada qasa qaabka loo wajahayo taas oo iyadana tafaraaruqa ka jiro gudaha israa'il sii xoojinaysa in ay sii lumiso taageeradii ay ka helaysay waddamada caalamka gaar ahaanna kuwii sida weyn u taageerayay haatan khaza weli waxaa ka soconaya duqaymo xoogan oo ay ciidamada yuhuuddu ay halkaasi ay ka geysanayaan iyadoona dhanka kale hay-adaha gargaarka bini'aadinimo ay sheegayaan in xaaladda dadka shacabkaa ku haysato khaza ay tahay tii ugu xumeyd oo ay diiwaan geliyaan mana jirto ifafaalo muujinaya in magaalada ay xabadda ay ka istaagi karto oo ay dadkaasi ay heli karaan gargaar bini'aadinimo oo deg ah inkastoo golaha guud ee qaramada midoobey ay ansixiyeen xabajoojin bini-aadanimo oo qasda ka hirgasha haddana ma jirto wadiiqo loo mari karo arrintaas oo ay ku suuroobayso inkastoo xamaas goor sii ay sheegtay inaysan wax heshiisa oo xabajoojina aysan israa'il la gelinin inta ay dagaalka si buuxa uga joojinayso tobanaan ruux oo caruur ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weer lagu qaaday cisbitaal ku yaala gudaha waddanka ukrein cisbitaalkan oo ku yaala magaalada caasimadda ee kiyif ayaa waxaa la sheegay inuu yaraantii afartan iyo shan ruux ay ku dhaawacmeen waxaana si gaar ah duqeyntani loola beegsaday isbitaal caruurta oo ku yaala magaalada kiyev ee caasimada waddanka yukrein waxaana la sheegay inuu ku dhacay mid ka mid a ah gantaallada laga soo tuuray dhanka ruushka maayarka magaalada kiyef ayaa sheegay in dadka haatan ay diiwaan geliyeen in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen ay gaarayaan afartan shan ruux waana mid ka mid ah weerarada ay magaalada kiyef ay ka geysanayaan ciidamada ruushka kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira barqanimadan weli idaacadda kulmihe magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad kusoo dhowataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a ah, federal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane ow duceeyeyaallay leedahay warkalamaaney al-shabaab qandhiyo waa xanuun qoorta noo galaye waa duul ilaahay qarribay iyo khawaariije diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane qarni hore rasuulkaa ka digay sida qiraalkaaye qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlki nebigiiye markay quwadarreeyaan ayay qaxar abuuraane ugus nolosha lagu soo qaqabay qaarna laga laaye qasaaruhu markuu gaaro bay qaylo kiciyaane haddii aan shabaabkii qasayn ma yeereene eh. deegaanadana qiiq ka makaxeen aad u qaab darane eh. dabka isku maqaateen dadaan qooni ka dhaxayne eh. iyagaa isqabadsiin yaqiin qoysas wada wadayaalle qabiilada intay isku diraan u magar qaadeen war horay looma dhihin qarashka moogi qoombaxshee qaylaadu waa qaareen shabaab war shabaab ayagoo awal baqalqiil ku jiraee ciidamada cunaqabataynta hubka laga qaaday qofkii maanta kadib hadalkooda qaataa so ayaa qaybka maaha war kalamaanay neef gowracankeeda kama waabtaa la yidhi shabaabna rafadka u dambe dambeeyey ku jiraane waxaase nasiib darra aragtidooda ee hadafkooda cid wax ku hadlay doonta waar khawaariije way idiin dhammaatee gafuur duubata iyo indhaha good ku xidhataba gardaroy gardaroy godkaagii wataa lagugu soo galay warwaaqla waxaad ka tagtay wax dhanbaa gumaadeen ku gamood falayseen waa garsoon ilaahay waxay kaa gudaayaan gashigoodii Eh, eh, eh. hadda gurigoodii bahay aad yo aad waxaa kaloo la yidhi khawaariijey geedfuushaayaaya godgaasha waxaad gaasha laga guuda geedfuushaayaaya godgaasha waxaad gaasha laga guuda ruuxaa kaloo la yidhi argagixiso weeyoo shabaab uunku waa naxaye anshaxaa ka liitoo jidkay dhab uga iisheene iyagoon akeekamin rag waa kala adkaadaaye haddaysnaan u fulin amarradaan siino usha iyo waxaa noo dul suran ururka qaartiiye inin firiirta saan uga dhignaa la arki doonaa aryadhaha kale manay xabad lama socotiina waxaa la yidhi gacanku dhiiglayaasha ceel dheere lamadanimo isla dhalatee dhakhtarka iyo culummada ku dishay gacantaa lagu soo dhigay nakoob ciidamada hay-adda nabad sugidaana inay gacanta ku dhigaan ku guuleystay war doohlay gali iyoonay duurlayga dhaha dhuumadiba dilaa marlaylagubade war hadda ka hor baab waanguuraa wuxuu yidhi diiwaanka ha la qor horo dembiila mar baa la qaban war waxaa kaloo la yidhi nin wax dila haddii aan la dilina la sii daayo dilaasarana waa inuu noqdaa saa la dili waaye diladilaaayaashii doolyahaas ha qaadee andafeeya dheegi jari war dilka lagu kaftamay wiilashan dulunka loo laayey sida duunyadoo kale ma nihin days qiyaamaha eh. aaqiraa dambayse maxaan dhiganay diiwaanka aryadhaha waxaa hore loo yidhi ceesaanti masiya good madax shabeeleebta war kalamaanay eh. ilmo aanfa wareento ummadday ka dhasheen iyo ehelkeedii dilaayoon wax isxaana lahayn eh. al-shabaabku miya anugu waaba la yaabee aho axmedow samigay cabdulaba wuxuu yidhi how eh. abeesoo geedka uu eegay dadka isugu aadiisa abeesa geedka uu eegay dadka isugu aadiisa warwar ma haysaane madaxweyne qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kismaayo ka degey madaxweynaha jubbaland aana soo dhoweeyey isbahaysi miya dadkii daadadkagaadi aranti oo katalada hayaana ilma adeerayaalow dakada hobyood dhismaheeda naga caawiyo miyuu dhihi rabaa war hadda beerti qumbe axmed madobe ma lagu casuumay war wejigii afaraad ee dagaalka khawaarijta ama kii shanaad bilowgiisa miyay iska kaashan rabaan warwada waalantiin waxna lidiima sheegi karee madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa la yidhi kismaayaa shirugo furmayaa waxayna ka arinsanayaan gurmadka fatahaadaha iyo dhammaystirka dastuurka shirkuusugu amad wiini lafta garaanka jire yamadeeyow cali guudlaawe bamaha kama maqnaa doonaan malayhawareedhaaypuntland shirar badanay ka baaqatae ma dowlad eh. madax bannaanay noqotay war debow puntland waa hooyadii federaalke howla eh. doorashana waa ku mashquulsantahe hadda eh. naga raalli ahaada war madaxweynaha s c khaatumo wuxuu yidhi puntland iyo somalilan qofkeenni xil ka qabto aada innaga nama matele waa qof iskii u shaqo tegey waarwalaweynay waa waalateene jaarnimada ilaaliyo somalilan fargelinta ka daaya war kalamaanay la kala tagaa la yidhi orodsa maahane haye adiin hadda tahriibtay war haddebow xagee u cararaysaa war sheekeeyow ordada maarato doctoorka miyaad soomaaliya ku matali rabtaa war yaa orod sheegay waa la kala tagu idin yidhi intaa la aadayhe war weligiinba kalamaanay warka waalla waala jirtaane soomaaliya qaramada midoobay shir guddoominaysaa hayehe antonio guteres miyaa dhalasho soomaaliya ah qaatay war guteresagoo aayado qur-aana daliishanayaan arkay ilaa ninku soomaali buu ahaa war siduu carruurta falastiin xasuuqeeda uga damqadaan arkay ninkuma fogayn war kalamaanay waxba laydiinma sheegi karee xasil daraana ku baadeene madaxweynuhu wuxuu shir guddoominayaa shirka qaramada midoobe ee amniga looga hadlayo war qaramada midoobe horay uga qaadha cunaqabataynta hubka soomaaliye eh. hubkii qudhiisa miyay nugu caawinaysaa umba hubkana kaalama loo bixiyaa waan wallaweynay anigu eh. in dhibaataygu filan faraqaan ku haysa <laughs> warwaaqlow eh. weli faalka aanshaqu midinku fadhixun yahaye aryadhaha war ma haysiina waxaa maxkamadda ciidamada la soo rogojiyey askari dilay taliyihiisa waxaana la sheegay askarigaasu inuu diiday amarka taliyihiisa askariga dilka geestana wuxuu yidhi yaa la yidhi eh. hallay cafiyo oo nafta hallay badbaadsho buugga naxariista hallay fiiriyo hadda shuutaanka war sugayna war waxaa kaloo ka sii horreeyo ayagana maxkamadda la soo taagay eh. shabakad daacishahoo lagu soo qabta bumbooyin waxaana la sheegay inay masaajidkula kala wareegayeen markii la soo qabaayo labadooda mid ka eh. oo jamaacada tukanaysa safka hore oga jiray warbow daacishka bari baan ku ogeyne maxaa banaadirna keenay war ciyaar xamar baraarugay ma jiro duul ka xoog badane intii lagu xantaba goordhow bay soo xirxirayaane kastoo xiriir lale ayaa dan u xawaarayne xaafadugama dhuudhuuman karo xamar shabaabkiiye isxaluuladkii hore haddeer xiisad laga qaadiye kii soo xaroodaba shacbigu iska soo xuliye xarakada mid taageerayay soo xireen shalaye amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaaye xamdi shukur ilaah baan u naqay mahad xaggiisii warkalmaane waxaa la yidhi gaarisa iyo wajeer bannaanbax weynaa ka dhacay waxayna dalbadeen shacabku in macallimiintii la soo celiya deegaanadan ka shaqay jirtoo ka tagtay go'aankii dowladdana waa ka hor yimaadeen war ma haysiine wasiirka maaliyadda ee dalka zimbabwe waxaa loo aqoonsaday wasiir maaliyadeedka afrika ugu fiican laakiin shacabka zimbabwe markay warkaas maqleen waa la yaabeen waxayna yiriheen waa kaftinkay ugu weynay ee caalamka ka dhaca <laughs> gaarashikogaynawarkalmaanay afrikaad ku mashquusheenaan caalamka idinkaga warrame bariga dhexe dadkay baaba'shaan binu israa'iil bambay kaga digsiiyaan ciyaal baahanoo qaday boqorradii carabtuna yuhuud waa ka baqay bogayaan bahalkii gaboobana shartaa waa u bogayaaye bartanka hawga rido ee bahay belalkii naareede boqolaal wejoo kala xun buu baydhan leeyahay war adduunyada qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qiimihii nolosha la qhasaarinayaa qalad baa qalad lagu saxayaa waxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiya guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid ah inta ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo xadxeeda raadlaygeedho daruuraha korkooda durbaan layga darmaayedariiqaan ka laabta dambaylihi jacaylta igu soo degaayo darisaanu noqon waxyo cadceeda durkaad laygayeedho daruraxmarkooda duban layga tumaay dhariiqan kalaabka dabayle jacaylka gubasoo dhegaayu dirsaanu noqon daawadoo kale dunidaba joogtee daawado kale dunidaba joogtee

daawadoo kalena dunidaba joogtee ama sadaalayu dhacay jikadaawada galay Opa. Opa. kadabu wareegtejacaylkii cilin badida igu dooganayo dadka kale maadayana layga dabariday duurtamar jeclaada dahoyla xabaabuhu sida aan dardaranahay kadaba wareege jacaylkiyofilibadriga doganayo dadka kale dunida baba joogtee

aa aa